subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka oo soo xolbad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo isniin ah taarikhdan ay ku beegantahay soddonka bisha tobanaad labada kun saddex labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa dagaal culus waxuu ku dhex maray magaalada buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo la sheegay in ciidamada ay ku dagaalameen khasaare ayaa ka dhashay dagaalkaasi waxaan inkaga haya wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolkaasi jubbada hoose sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegeysan doontaan dhimashihii dhaawac ayaa ka dhashay roob xooggan oo ka da magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo iyadoona la sheegayo in xaaladda bini'aadinimo ay ka taagan tahay magaaladaasi maamulka degmadan waxa uu sheegayaa in xaaladda magaalada ay tahay mid isla markaana wuxuu qaylidhaan xoogan u diray dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee gobolka gedo ka tirsan sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday culimmada aan ka hadlaynin dagaalka al-shabaab waxuuna sheegay in masaajidada ay baneeyaan si loogu wareejiyo culimmada dagaalka adag kula jiro maleeshiyada kooxda al-shabaab qodobadaasi xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo falaqaynta wararka bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan noloshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaaye habaaqan gedigeenna barwaaqow guuriseennawaxa ahaa naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku baaqay dadkeenna baraarugiisa boqolaha gedigeenna barwaaqow guuriseenna

haddaan eegno gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland oo isgarabsanaya ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka bulxaaji ee gobolka jubbada hoose ka tirsan halkaasi oo ay maamulayeen maleeshiyada kooxda al-shabaab dagaal xoogan ayaa ka dhacay deegaankaasi waxaana la sheegay in khasaare uu soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalantay saraakiisha ciidamada ee hogaaminaya dagaalka ayaa waxa ay sheegeen in markaasi deegaankii ay burburiyeen islamarkaana maleeshiyada al-shabaab ee halkaasi ku sugnayd ay kala ceeriyeen oo deegaanka kala wareegeen dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadii deegaanka galay ay dib ugu soo baxeen islamarkaana al-shabaab deegaankaas inaysan ku soo laaban haatana deegaanka uu yahay mid markaasi labada dhinacba ka madax bannaan oo ay dadka deegaanka ay ku sugan yihiin buulaxaaji oo sagaashan kilomitir u jirta ayaa weerar waxaa ku qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ee daraawiishta waxaana halkaasi lagu burburiyey saldhigyadii maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi gaashaanla deeq cabdi nuur oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka ka dhacay deegaanka buluxaaji ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka warbixiyey in khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalka isagoona sheegay in mid ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab ee deegaankaasi ay dileen mar uu raadiyo kulmiyo la hadlay ayuu ugu warbixiyey xaaladda deegaanka aadbaan ku salaamaya idaacadda iyo adinkaba aad baan idin salaamaya salaan kadib dagaalka qorshaysnay oo ka dhacay galbeedka kismaayo kasii galbeedka cabdilabiroolo wuxuu ahaa dagaal qorshaysan u ahaay dagaalkaasna nimanka qodariinta oo al-shabaab niman weliskii khaasoo amiiriin ahaa hooshaas laga watay sidii la raana loo fuli ma garad haye marka dagaalkaas waa lagu guuleystay alxamdulilahi rabbilcaalamiin meesha waxaa ku dhintay hal nin oo amiir ah dagaalna diyaartirkiisa waa taqaana waa dawad meesha dagaal uka dhaco dee dhimashada dhaawac iyo iyo dhacba intaba waan ahaan karaa laakiin wax iyahay unta annaga ana soo gaaray horta male ma marka laga soo tago in aad horjoogo ka tirsan al-shabaab aad ku disheen e, dagaalka idinka dhankiina maxaa khasaaro idin soo gaaray wallaahi annaga hadda wax khasaara oo inaba la sheega ma waa fiican dagaal haduu dhaca horta waa iska arsikiis waa taqaanaa dhaawaca dhimasho waa lahaan laakiin annaga ahaan maanta wax soo gaari ma jiraan markaan dhabta kuu sheego dagaalkana been lagama sheego dee waxaana lagama sheego waa arrintaa annaga aad iyo aadaan ugu guuleysanay nimankii macnaha qorshaha u maleynina alxamdulilah sii reeba dagaalkaas u dhacay wanaag baana ka dhacay dagaalkaas marka waxaa loo qorsheeyey al-shabaab in macnaha lagu soo afjara wiila niman siqaas ah oo galbeedkaas ku duumaaneysanayo oo amiiriinayo ah, yaan urijeenn waana ku helnay oo si eh, loogu talagalaan dagaalkaa u fulin hadda yaa buulxaaji gacanta ku haya horta buulxaaji ilaa haddadaan wax gacanta ku haya ma jirto annaga waan tagnay badoleedkeed eh, wili lagtaan usii gudubnay meesha aweli aan ah, nimanka aan ka bartilmaamaysana ama qorshaa noo maleysana ama meel gooba gooniha ah, ayaga ku dhuumaleysanaaheen marka horeba magaaladaas dad shacab a iska joogay ayagana si joognimo ku imaan jireen annagana hade aan sameyn muxuu ahay howlgal ku dhufoo ka dhaqaaqa oo loogu talagalay inaa shaksiyaal eh, miirina oo shacabka soomaaliyeed meesha ku dhibaataynayo iskana daadguraynaya waxaa layidhaha sakaawaasi iyo faaq iyo waxaan hadda magacooda aan garanaynin ku samaynaya kuwaasna macnaha sida ay tahayan looga howlgalay waxaan ugu maqaalo ah in magaalada buulxaaji idinkana aad gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaabna ay ka baxeen oo magaaladaasi haatan cidna aysan ku sugnayn dadka deegaanka keliya ay joogaan marka buulaxaaji dhowr mar ayaad gudaha u gasheen maxaa diidan inaad gacanta ku dhigtaan oo ay markaasi si buuxda ula wareegtaan buulaxaaji horta waxay mid tahay tuulooyinka soomaali oo weli tuulooyinka jubbaland oo galbeedka kismaayo ka xiga ayay mid tahay karigeed dambe waxay leedahay samiy badan ay leedahay waxay leedahay dirisi badan ay leedahay tuulooyin badan oo ay shabaabtan ay ku dhuumaalaysaan ama al-shabaabka iyo dowlada eh, jubbaland manaha ay udhexeysaa jirta kuwaas horta wax baratakoona cidi gooni u saara horta ma jiraan ma garan iidan haddii ilaahay raalli ka noqdo waana ogtahay dowladda shaqadeeda iyo waa qoyar socod waa qaab kasta de dowladna waxaa looga talagalay maalinba meel inu istaagta maalinka dambesana si cadaalada ah, waa dharta aynu usoo afjarto sida hadda magaalada aan joognaa kamid aheed sida hadda joognaa kamid ahe cabdilabirol hadda aniga ku suganahay iidana maalin un la qabta taasa maalin baa lasoo afjari doona haddii ilahay raalli ka noqdo laakiin waxyaalaha aan noo qorshaysan ama dawladda inay gacanta ku dhisa loogu baahanya ay kamid tahay waayo meel hadii waxaa layidhi marba me meelba loo soo istaago maalinta u dambena sida dharkaa loo arki doonaa ma garan aye marka waxa caqabada weyna ma jiraan midda ka hada dagaalka waxaa caqabada jirta dagaalka hadda inaan aad u qaadqaadna ma ogolen dad shacab oo abaara ay ku dhaceen dhibaataysan ayaa horta goobaha aad ku jooga oona rabna inaan macnaha aan sida naxariis darada ayaka ku jirta inaga gasho ma rabno si tartiiba oo gacmo galjiraada hoos baa loo dhaqaataa u wadna inaan soo afjarnaa jeclahay laakiin waxaa markastaba aan ilaalinaa shacabka soomaaliyeed oo eriga ku jiraan ilaalinaa inaan iyagu abaar ayaasa sidaan uu ka dhacdhaca goobta yaro lagu haagsana ay ka cararaan biyax ay u dhamaadaanayaan aad iyo aad ugu taxdireen waxyaala horta caqabada lagu hee taasaa kamid ah maana wax kaloo codsiya ma jiraan kaasini waxa uu ahaa mid ka mid ah saraakiisha dagaalka hogaaminaya ee dagaalkaasin uu ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose wuxuu war wararkan dambe ee barnaamijyana ayaad ku dhegeysan doontaan dhageystayaal haddaan eegno magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado ayaa waxaa xalay ka da-ay roob aada u xogan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo deegaanka isla markaana ee dhimashihii dhaabac sababay inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku geeriyootay halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen iyadoona la sheegay in markaasi xaaladda magaalada ay tahay mid aada u cakiran mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in guud ahaanba magaalada ay kala go-on tahay halkii buundo oo dadka deegaanka isticmaalayeen ay xalay fiidkii roobkii ka da magaaladaasi ay ku duuntay iyadoona la sheegay in haatan magaalada ay tahay mid markaasi xaaladeeda ay adag tahay islamarkaana mas-uuliyiinta deegaanka ay ku baaqeen in ay markaasi la garab istaago dadka dhibaatada soo gaartay roobkii iyo daadadkii halkaasi ka da-ay gudoomiyaha degmada garbaharey iimaan cadow kaarshe oo la hadlay raadiyo kulmiya ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay roobkii ka da'ay magaaladaasi iyo daadadka halkaasi ku fatahay isagoona sheegay in dadka deegaanka ay markaasi xaalad bini-aadnimtii ugu xumeyd ay haatan haysto halkii buunduna ay isticmaalayeen ay magaalada xalay ka duuntay jirayna waa gooyeen marka khasaarooyinkaasa loo gaaray haddana weli dee waa jiraan oo way socdaan ilaahay ha u saqirow dadka intiisa kale inta dhaawacanna allah u boogadhayo inta dhimatayna allah u naxariisto arrintaasa nagu dhacday waana waana ilaa iyo shalay iyo xalay weeye ka hadda waxaan ku jirnaa dadaaladii aanu wax kaga qabanayna dadka dhaawaca intii dhimatayna waa allaha u naxariistay waa la duugaya oo laba nin baa dhimatay dad oo ku dhaawacmayna way jiraan oo hadeer isbitaalada yaallo la dabiibayo hadeera kula hadlaya waxaa joogaa xabaashi oo ciidamada booliisku ay dadkii ka soo uruuriyeen daawaca iyo halkii dhimashadii ay meesha maaragtay abaalihii iyo wixii aan rabnayn aan oo hadda aan u gurmano marka xaaladda garbahaasi waa sidaas weeye wixina waxaasa bilowday oo nololku ay u egyihiin sidii uu u bilowday ee shalay toddobadii saacadood xalay waagu fariisiiyey saarka waa da-ayey aasaarihiisuna hadda sida uu u da-ay waa u yaryahayo dhimasho iyo dhaawacba ha keeno iyo gooniin jidkii laisku qarhaye dana dadka intiisii kale waa balqabaa labada qof oo dhimatay iyo afar qof oo dhaawaca mooye dadka soo digniinna ma siinin in roob ay soo socdaan meelaha toga ah ay ka fogaadaan oo biyaha ay mari karaan waa saas weeye waa digniinahaasaa la siiyey waa socday annaguna waa u sheegnay hay-ado kale oo xilsaaran oo ka shaqeeya meeshaanna waa jiraan oo wasaaradda masiibooyinka iyo arrimahaas ay ka mid tahay marka meesha hadda gruub ka duwanayna togii iyo meelihii biyuhu marayeen ma ahan afarihi tobago u dhadhowaa waa laga qaxay laakiin guryihiioo keligooda biyuhu waxyeeleeyeen laakiin guriga dumay hadeer oo dadka ku noolaa waa meel maaragtay aan ahayn meesha biyuhu marayeen iyo togagii marka waxaa weeye waa arrintu waa sidaas weeye dadaalaha haddana weli waa wadnaa wacyigelintii iyo maaragtay dadaaladii aan lagu jiray inaan dadka ilahay kaga kaga samatabiino kagana hortagno waxyaabaha waxyeelada u keenaya sida aan u samayn lahayn bridjkaas way oo dadku isaga gudbayeen oo saddex xaafadood oo magaalada garbaarey kamid ahu goobo bay ku jiraan saaka meel ay marayaan malahan iyo dadkeedu gaadiidkuna isaguma soconaya labadaa magaalo marka arrimahaas oo dhan baa hadda weli dadaalkeeda iyo ku dhex tacaalisteeda igu muhiim buu noo yahay inay naga maqnaan eh, eh, maaragtay dadyowga eh, kale oo soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya dadka masiibooyinku soo gaareenba dhibaatooyinkaas baa garbaari ka jira iyagana adeer wax sii badanayay u egyihiin waa sidaas wey walaalle dadka shacabka ah ee magaalada jooga way kala go-on yihiin oo buundadii ay iskugu marayeen ayaa go-an magaaladana daad ayaa inta badan eh, qaaday marka maxaad maamul ahaana qabateen dadkaasi goodoonsan maxaa xal u ah oo dadkaas intii dadkaa loo hagaajiyo xal u ah iyadana waa dadaalka hadda ku jirno oo aan ku taaganahay maarata meelihii dhibaatooyinku ka dhaceen dadka wax ku ahna waa intaas intii ay wadadaas ka helayaan ah, dhibaatadu waa jiraysaa oo waa taagnaanayaan kaasina waxauu ahaa gudoomiyaha degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo oo la hadlayay radio kulmi isla markaana ka warbixinayay khasaaraha guud ee ka dhashay roobkii ka dhacay roobkii ka da ee magaaladaasi oo saameynta xoogan ku yeeshay dadka iyo deegaanka intaba weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo xalay ka qayb galay kulan loogu duceynayay dadkii al-shabaab ay ku xasuuqeen isgoyska soobe ee magaalada muqdisho qaraxii labaad ee sagaal iyo tobankii bishii oktoobar dhacay sanadkii hore ayay markaasi dowladda waxay xalay dadkaasi u dhigtay munaasabad lagu xuseeyey isla markaana loogu duceynayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa alle ugu baryey dadkii halkaasi ku shahiiday waxuuna sheegay in muhiim ay tahay in dadka soomaaliyeed guud ahaanba ay u istaagaan dagaalka lagula jiro al-shabaab ra-iisul wasaare xamse ayaa soo hadal qaaday culimmada aan markaasi ka hadlinin dagaalka lagula jiro al-shabaab waxuuna sheegay in culimmadaasi loogu baahan yahay in ay ka hadlaan dhibaatada ay geysanayaan maleeshiyaadka al-shabaab wuxuuna ugu baaqay in marnababa aan laga yeeli doonin in ay ka aamusaan dhibka ay geysanayaan al-shabaab ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in culimmadaasi aysan cidna wax u sheegi karin oo markaasi muhiim ay tahay inay masaajidada ay baneeyaan haddii aysan ka hadlinin dagaalka al-shabaab gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay konfilasidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaaney inkastoo ragaadkiinna muday ousan weli raysan reeryadiiyo culayskii badnaa waa ka roonahaye raaskii nabadda lagu gaarayaa awrta loo raraye oo weliba rajaa muuqatiyo raaxa nololeede saan rafaadka oga baananniyo ciilka nugu raagay soomaaliyay run kama maan is wada raacno waardalow taa been kumaad sheegine dad israacoon kala raysan karin runtii waa inaga raggunaaga jecela dumarkuna uroona haddana riiq dagaaliyo olaad raagta badana yo jari war waxaa kaloo la yidhi haddaan runta lagu dhaqmayn rajadu ma hagaagto ramaas lama gaadhaye gediga meelroon u rara war waxaad kaloo ka tagtay naftu raaxa jeceela rafaad iyo dhibnaceba aryaadhaha aniguna waxaan maqli jira rafaadka raaxa ka dambaysa warkalmaane waxaa kaloo la yidhi runtu beenta waa wacadow xaqii baadil laga raac war waxaa kaloo la yidhi rasmi waxaan ahayn iyo rajiya daacad lagu raysto rafaad iyo dhib mooye cidnana dani ka raacaynin oo lagu rogmaday iyo ninkii bala ku rayreeya oo fidnada rabaayad u noqday raalli gelinayso oo qalbiga ka raacdaynayaa uur xun buu rimay war axmed waxaa kaloo maqli jiray wanku daalay raadiskaage wywywqalbigii ku raaca raysa waayeyawga igada rogrogashada warbashiiro waxaad ka tagtay rafaad noqotay buurtaad raakadeed afuushe warwaaqlow buurtan gooja haddaad ku rafaadaye geelow raarashaa la yidhi ragow barashaa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi rixinnimo intaan biday maraan ruuxii xiga mooday haadaanin iga riday midhaa dib uma xidid iyo rasuulnimo raawisgalay uma raxlaynaayo intaan wadajirkii guud radiyo reer u xilan maayo ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha ninbaan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiyo waa run oran maayo waar waxaa kaloo la yidhi rafiiqaygiye eh, eh, eh, war ma igu ride hay hayriiqine rarkayga duulqaad aryaadhaha abwaandalabna wuxuu horuu yidhi rabbiyo run baad tahay run run sheegay baad tahay aniguna runtaadii mid rumaystay baan ahay oo cabdullah waxaa kaloo la yidhi rabbiyaa awood mudan rasuulaa adeec mudan warkalemaanay war ma haysiine dowladda soomaaliya shala waa tii tiri qase ka dhacay looma dulqaadan karo haye taangiyaala dirtay alla ilaahay falastiin macawisley waa u baahneen ma wax damcadii shaytaa hogaaminahaya wardhaaya warka waa ku soo roortay sidii wax waalane maanta mar kale war kaloo culus ku dhawaaqday gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macallin wuxuu ku dhawaaqay dowladda soomaaliya inay maarayn doonto masiibada qase ka taagan gurmad iyo dhaqaatiirna ay la gaarayaan mar dambana aysan sii eega doonin aysan wakhti ku luminayn fadhixumada carabta iyo cabsida cadaawadda yuhuuddana aysan u dulqaadanayn hadda war ma haysiine soomaaliya ma joogto meesha aad ku ogaa jirteen warba waxgee loo marahayaa dheeraa wadaduye wadankuna fogaaye warwarshadaha soomaaliya waxay soo saaraan midiyo iyo tooreeye iyo budad iyo warmo iyo faasase qasama looga baahan yahay war wupuusugae shangar lahawilere mariidel kodhoobe aan hele warbawarna dhagax tuulahaya fallaarigantaal ay u tahay war habhaabasha waa hagarla'aane tabaray naga tahay war gudoomiyaha maaraynta haayadda masiibooyinka maxamuud macalin nin khatara weeye arrinka lagu garab istaago warwaaqlow somalilan gurmadka maka qayb qaada war kalmaanay markaan arkay gurmadka ay soomaaliya qasa u fidinayso waxaa igu soo dhacay abaan axmed shilka hore u yidhi kaasoo ahaa mar baa shay caqligu diidan yahay lagu dangaaraaye caqligii wanaagsani itaalinuu ka roon yahay baleego baleego u fiirsadaa warkalamaanay waxba leydinma sheegi karo warka waad dhex gashaane soomaaliya waa taa gurmadkaa ku baaqday maxamuud macallinna wuxuu yidhi marinka rafax haddii naloo furo si degdeg aan ku gaarsiinayna dhakhaatiirta iyo daawada iyo deeqda aanugu talagallay madaxweynaha turkiga oo cimaamaddii falastiin soo xirto isu soo bax ka hadlayana wuxuu yidhi bariga dhexaan ku naalla dhibaatada falastiin gaartana mid annagana gaartay noola mid tahay waana nool nahaye maannaan dhiman war qof carab oo dhawaaqo ma la waaye warba oo shirkii taageerada lagu doonaya carabi ka aamustay waar hadda wallaweynaya dowladihii carabta ma soomaali baa ka gaangisraasatay war maxaa la isku wareerinayaa baray gaala joogtaba yuhuud buuxsho garabkoode falastiin si loo baaba'shaa la isku biirsadaye bohonkii sacuudiga xukumay maabirta afaysto qaahiro buqaylkii fadhiyey weerar qaado ordu gaambareer ee dagaal buuxa u istaago war kalemaanay beentii iyo bootadii soomaalida waxaa isku fuuqsaday al-shabaab waxayna soo saareen filin ay leeyihiin dagaalkii sagaashan iyo saddexdii iyo soomaalida dhex maray innagaa hogaaminaynay ba'ah bow aa la tahay oo halgankii caydiid miyay sheegteen war shabaab dadka dhinta lafahoodayba la soo bixi jireen inta xabaalaha qodaane inay sheegtaan miyaa idinla weyn warbow xuseen cadiid baan waxyaaban hadalladiisa la yaabanayne haddaba isagaa yidhi sheegta waar xuseen aabbahay baa alqaacido ka mid ahaa miyuu mar kale war shabaab beenta ay soo abaabuleen waxaa ka ahaa baabuur dekada hormaraa in aadan ceyrow qarax u dhigay hadda wax kaloo caddaynay soo bandhigeen ma jirto marka ma intaas bay rabaan inay halgankii ciidiid ku sheegtaan waar filinkooda beentaa ah waxaa ka horreeyey filinkii balaag hawndhoolne miyaanay daawan warshabaab weliga maraykan lama diririne soomaalida unbay lay jireen sheekadan waa isku xayisiinayaan miya war markaan filinka shabaab daawaday waxaa iiga soo baxay dad leh inaysan la hadlayn oo dee lagu soo qabta dad kuwa filinkooda daawatay aryaadhaha nimanka ceebtooru inya badatay ay rabaan inay cayn kale iska dhigaana migay cabdulle waxa uu yidhi nin cudurkuu cuslaadaya hadba uu ciil aan caafimaad nin cudurkuu cuslaadaya hadba uu ciil aan caafimaad war kalamaanay war ma haysaane waa markii ugu horraysay haddaad maqli jirteen hadday timid iyadoo orjinaal ah waana markii ugu horraysay miisaaniyadda dowladdae la ansixiyaa ay noqoto lacag kor u dhaafaysa hal bilyan oo dolar haye kacda imaada inta laga gudbay miyaa bi loo gudbay war ma somalilan baa ugu deeqday warwaaqlah waa markii ugu horraysaanku iriye ixtiraafaan intoo kale kusoo darne hadda ka horan ku riyooday iyadoo la leeyahay midowga dowladaha soomaaliyeed war soomaaliya waddan waa ka gudubtee waa qaarad sababtoo ah meeqa dowladooday leedahay horta firdhiya waxaan hubaa inuu madaxweynihii sideedaad yahay war cali jaytoole rabay madaxweynaha sagaalaad inuu noqdo eh. maanta macawisley oo dhan loo magacaabay macawisley laan miya madaxweyne ku ciidan dhani ma jiro laan ma aqaan anugu war qaranka meela kaga dhicin warwaaqlow ka joog jinaasadii abwaan saciid gaahir baaba isku qabsateen allah u naxariiste war kalemaanay war ma haysaane eh. bannaanbixii loogu magac daray guula geeri eh. ayaa maanta lagu xusay qaraxiisa soo batuu soomaaliyana waxay ka mid noqotay dowladaha kale oo musiibooyinkii ka dhaca dadka ku dhinta ay u diiwaangeshan yihiin maantana waxaa la soo bandhigay magacyada dadkii ku dhintay qaraxii soo batuu aduunka la iska barajaynhayaa sawdirijal wasaar xamse ku yidhi waa soo noolaanayaa meydadkii dadkii naga dhintay hadda waan ognahay naw waar walla weynaymo dadkii baa qiima yeeshay war cid kastooo khawaariijtu dilaan in la diiwaan geliyo loogana aara ayay tahay war wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo ka hadlay bannaanbaxa wuxuu yidhi khawaariijtu waxay si gaara ah u beegsadaan waxbarashada waxaana ugu horreeya u ay ka bilaabeen eh. ardaydii lagu laayay qaraxyadii hotel shaamo iyo hargaha iyo saamaha war wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax abduqaadirna waxau yidhi eh. khawaariijtu nama cabsigeli doonaan buaalaan ugu tegaynaa ma yidhi war ma iskaalow ka furay waar malcaamadadii warbawjiri baa ka sokaysay maxaa looga furi waayey warwar mahaysiina degmada xaradheere eh. dugsiyadii dib baa loo furay ardada soo baxdana waa la yaabay war idinkaan warhayna gobolka banaadir iyo maamul goboleedyadu mar dhow way bilaabanayaan waxaana ku cusub sanadkan khaatuma state warwar mahaysida waxaa ka maqan hooyadii federa warmaba hooyada federaalka oo cadhaysan oo lagu caasiyey miyaa hadda rabtaan in idinla ciyaadho hore roble waatuu cashada diidey madaxweyne daninam ciyaartii buu diidey war puntland hore markii laga badiyey waxay dhaheen ciyaartoydii sidaan soomaaliya uga masiimida haddoonno oo macaradii bay la maqan yihiin marka war puntland booskeedii in la soo geliya qaatumaysteed soo dulmi ma ahayn war walla weynay somalilan ciyaartiinna ka qaybgeli mayso waryaa ka soo qaybgalku yidhi war nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriilo madaxweyne dani duur xulaya wuxuu yidhi cirib kama fakaro keligitalis caama kaashadae awood lagu cabiidsiyo gidaar celiya mooyaane cidna uma damqado nabadna waa kala caroodaa war axmedow cidis urursatiya dowladnima kale ciwaan roone caqli malaha kuwa maantada maamacaasiyeeye kudayow buntland kudayow siday dowladeedu tahay fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsameynaya nabadgelyo